ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى حبيبه وأتباعه وسلم إلى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد xadiidkaa hore aynu soo aragnay waxa uu ka warramayay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaadi ma ansaxayso sunno ahi jeeroo qoraxdu soo baxdo salaada subax kadib salaad sunnaa baa la diiday salaada subax kadib iyo salaada casar kadib xadiidka cuqbat bnu caamirna wuxuu ahaa saddex jeer wuxuu noo diiday inaanu tukano salaatunaa iyo inaanu dadka dhinte aasno saddexdaa jeer waxaan xiina tadlucu shamsu baasiqatan xataa tartafic markay qoraxdu soo baxayso ilaa ay kor noqoto wa xiina yaquumu qaa'imu dahiira iyo marka harka digtiisa xataa tazuula shams ilaa ay bartanka ka baydho وحين تضيف الشمس للغروب ay tamiil markay u leexanayso lilquruubi dhicidda waalxukmu thaani cinda shaafici xukunka labaad shaafici agtiisa ayuu ahaaday xukunka labaad labaaduu sheegayaa macnaha waalxukmu laakharun bay ka dhigan tahay waa salaadan la diiday waktiga zawaalka waktigaa ee istiwaa min xadiidi abi hurayrata bisanadin daciif sida daciifa buu xadiid shaafici uu soo warinayaa sheegaya oo ah wazaada ilaa yowma aljumuca waxa uu ku daray intaasu siyaadiyey riwaayadaha daciifkii waxay siyaadisay maalinta jumcaha mooyaane maalinta jumcaha waa furan tahay ankaraa riwaayadaha daciifka ah wakada liabi daawuuda can abi qataadata naxw riwaayada abu qataada iyaduna waxay tilmaamaysaa sidaas oo kale maalinka jumcaha marka laga reebo waaya waxa uga dhow markaa xadiidkii saxiixa ee nebigu uu xusaya calayhi salaatu wasalaam markaa maalinka aynu ka hadlaynaayo qofka sidaa yeela ee nadiifsada ee saliidiisa marsada ee maxaan ku dhaha jimcaha taga intuu ku kallaho dabeedna wasallaa maa qudira lahu baa ku jirtay salaada jimce ka hor tukada wixii loo qadaray laguma qaydin macnaha iska ilaaliyo waktiga istiwaha marka jimcaha ka hor inuu qofkii tukan karo iyadoo xataa ay ku beegmi karto waktigii istiwahaya xadiidkaa saxiixa laga faa'idaysanaya kan daciifka ah kaasa uga dhow sharaxa xadiidka kolkaynu eegno waxa uu xadiidku tilmaamayaa shan wakti in la diiday salaadii sunnaha ahayd waa salaada subax kadib ilaa qoraxdu soo baxayso iyo markay soo baxayso jeeroo waran jooggii ay kor noqoto iyo marka harka digtiisa ee macnaha badhtanka ay qoraxdu taagantahe aanay leexan salaada casar kadib iyadana la diid iyo marka ay dhacayso jeer ay libidho khilaafka culimada ku saabsan salaada sunnahe la diiday shanta wakti in la tukado way isla waafaqsan yihiin sunnaha la idhaah annaflu lmudlaq sunnaha la curinayo ee qofku uu bilaabayan sababta lahayn way isla waafaqsan yihiin inuunan banaanayn waayo laakiin sunihii sabab lahaa sabab waxaa looga jeedaa masalan lmasjidkii oo kale salaadii dayaxmadoobaadka sunayaasha noocaas dee labadii ragcadooda weysada iyo wixii lamid a ah. iyaga xukunkoodu muxuu noqonayaa sababkana de waa kuwa fuqahadu qaybiyo sababun mutaqadim wa sababun mutaakhir wa sababun muqaarin sabab ka horeysay iyo sabab la xidhiidhsan iyo sabab dambaysa saddexdaba waa noqon karaa salaadaa sababta leh waxa ay isla waafaqsan yihiin saddex madhab abu xaniifa malik axmed iyaga oo raacaya axaadiidtan aynu marayno in salaadu ama sabab ha lahaato ama yay ina aanay banaanayn salaada sunnaha ahy imaamu shaafici raximahullah gaar buu u socdaa waxa uu leeyahy salaadii sababli waa banaanta shanta waqti in la tukan karo wuxuu u daliishanayaa xadiidka inoo iman doona ee nabigu calayhi salaatu wasalaam sunnihii duhurka bacda bacdalcasar uu qaleeyey umu salamana ay weydiisay uu ihi salaadii layga mashquuliyey bay ahayd waktigii sunnayaashii duhurkii ayaa layga mashquuliyo markaa casharka dabadiisii ayaa soo qaleeyey sidaa darteed <clears throat> aimo badani waxay leeyihin qowlka imaamu shaafici ayaa raajixa sida muftigii hore sacuudiga maxamed ibnu ibraahim alu sheekh iyo asheekh cabdiraxmaan assacd tajwiizu dati alasbaabi fi awqaati annahyi arjaxu min manciha lianna dawaati alasbaab tafuutu bifawaati asbaabiha bikhilaafi alnawaafil almudlaqa marka kolka la eego daliilkan diidaya shanta wakti waa caam daliilkaa sheegaya inuu nebigu sunnaha soo qalleeyay sabab kalena waa khaas marka waxaa la leeyahay labada daliilba si loogu camal falo shantaa salaadood shantaa jeer salaada sunnihii waa mamnuuc ilaa wixii sabab le mooyaane waay waa laga yaabaa jumhuurka oo dhan jira in xagga daliilku qowl sheekii xigi karo ama dhinac uu mari karo xagga daliilka raajixnimadiisu baana leegaya xigmadda shantan jeer loo diiday salaada sunnaha horeyn usoo marnay hiy albucdu can mushaabahati lmushrikiina aladiina yasjuduuna lishamsi cinda duluuciha wa cinda guruubiha waxaa la diidayaa in loo egaado nimanka mushrikiintaee qoraxda caabuda ee u sujuuda wakhtiyadan iyo shaydaanka oo daba guranayo iyagii ka dhamaanla waay waktiyadii salaadaha la tukan karayay sunnaha iyo waktigaan la tukan karayn baynu ku dhex jirnay وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu wuxu uhi ya بني cabdimناaf reer cabdimناafow lاa تمنcوا أحadا qofna ha u diidina طاafa bhada البيt وصلى dawaafaya kacbadan oo ku tukanaya أya saacaةi شhاء saacaddii uu doonayada min layli habeen aw nahaar ama maalin midkay doonaysa ha rawaahu alkhamsa wasaxaxahu tirmidi wabnu xibbaan xadiidkani waa saxiix waxa uu tilmaamaya bayt ullaahi alxaraam khusuusiyaad inuu leeyahay masjid alxaraamka oo isaga shantan salaadood hadduu qofku galo dawaafina karo kuna tukan karo marka reer bani cabdimanaaf ciddii xokayntii kacbada ahayde gacanta ku haysa bay ahaayeen marka nebigu wuxuu leeyahay ha u diidina ha odhanina waa shantii jeere la manciyey salaadee la diiday lama tukan karo lama dawaafi karo la odhanin dawaaf lama joojin karo salaadna lama joojin karo shantaa jeer marka khusuusiyaadka xaramka iyo kacbada ayay kamid tahay arrintani in salaadihiisu ka fadli badan yihi salaadaha kale in salaadii aanay mamnuuc ahayn shantan jeer mararka qaarkood zaxmadda iyo cidhiriga daraadii in la saamixi karo waxaan masaajidada kale la saamaxaynin laa tamnacu axadan daafa bi hada albeyti wasalla aya saacatin shaa cumuumkaasi waxa uu keenayaa shantii jeere xadiidka hore soo diiday haba ahaato taasina waa mid inagu soo kordhay cabdumanaaf huwa alabu araabic lilnabiy sala allahu calayhi wasalam waa qoladii haysay siqaayat alxajiij waalrasaada meeshaa ka shaqaynteediiyo dadkoo la waraabiyo iyadoo wax lagu taro waa xaraam weeye qofka halkaa ku cibaadaysanaya in loo diido waxaan bannaanayn weyi daahiru alxadiidi jawaazu asalaati fi lmasjid alxaraam fii ayi saacati min alleyli wannahaar nebigu calayhi salaatu wasalaam iqraar buu ku sameeyey wuu u sugay ciddii gacanta ku haysa arrinka muslimiinta inay wilaayadana yeelanayso alxadiidu daliil calaa sixati qowli man yara ana salawaati dawaati alasbaab tusallaa fii awqaati annahyi liannahu khasasa axaadiida annahyi alcaama qoladii lahayd salaada sabab leh waa la tukan karaa qowlkoodii buu sii xoojinayaa wacan ibni cumara radia allaahu canhuma ana annabiya sala allahu calayhi wasalama qool nebigu waxau ihi ashafaqu shafaqa la sheegayaa alxumratu waanka rawaahu daaraqudni wasaxaxa bnu khusayma wagayru waqfahu cala bni cumara ibnu cumar inuu ku joogaa waa saxiix xadiidkan inuu ibnu cumar ku joogo ayaa saxiixo qowlkiisi wey muuqaalka hore waxa u dhigan yahay inuu tafsiir labiye la sheegayo ee maqribku ku dhammaanayo ee ilaa inta uu joogo maqribkuna uu joogaa waa shafaqa sagalka loo yaqaano ashafaqu laxmar axmar asfar abyad saasay isu daba socdaan sagalka iyo halkaa waxa midabada ka dambeeya maqribka midi waa casaan midina waa cawl midina waa cadaan saddexda ka maqribka uu joogaa waa inta casaanka sii joogo inta casaanka joogo ilaa waxaynu ku jirnay baabulmawaaqiit baabkii salaadaha ka warramaya waktigooda ayaynu marayna waaye tacyiinu tafsiiri shafaq annahu laxmar alatii takuunu itra shucaaci shamsi bacda maqiiliha wahada tafsiru marfuucun ila nabiyi wa alxadiidi faida qaaba shafaq wajabat isalaa salaadii way waajibtay cishaaigii mar hadduu kaas tago waktigii cishaayigaana bilaabmaya oo wuxuu ka bilaabmayaa kol haddii kaa asfarkaasi uu tago axmarkaas ah asfarkiina in layska baxnaaniyaa fiican oo lagu degdegana abyadka cishaayigaa soo galayaba waktigiisa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa hi alfajru fajraani waagu waa laba waamu waa berigu waa laba fajrun yuxarimu acaam waa beri xaraam ka dhigaya cunnada wayaxilu fiihi asalaa in la tukadaana ay xalaal tahay oo salaada waktigeedii gaadhay ka labaadna wa fajrun waa waaweeye taxrumu fiihi asalaa salaadu ay xaraamtoon la tukan karayn ilaa waktigii ma gaadhin ay salaata subxi baa loo jeedaa wayaxilu fiihi acaam raashinkiina uu xalaal yahayoo qofkii soomi lahaa weli uu iska cuni karayo rawaahu ibnu khusayma waalxaakim wasaxaxaahu xadiidku waa saxiix wey walilxaakimi min xadiidi jaabirin naxwu sidanoo kale u wariyey jaabir buu ka warin wazaada wuxuu ku kordhiyey riwaayadaasi fi aladii yuxarimu acaam waaga markii uu ka hadlayay raashinka xaraantinimaynaya salaaduna xalaasha wuxuu tilmaantiisa ka dhigay innahu isagu yadhabu uu dhaqaatinaya mustatiilan isagoo u fidaya fi lufuq dhinacyada wa fi aakhari riwaayada kale fil aakhari ka kalena markuu sifeynaya wuxuu yihi waa jiirka ah innahu isagu kadanabi sirxaan baashayayda la idhaahdo dabadeeda oo kale ayuu ka dhigan dhiganya kor buu isu qotomiyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu ummadda waxbarayo waa mucallinkii basharka waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas maa nuzila ilayhim litubayina baa layihi litubayina si aad dadka ugu caddayso marka dariiqooyinka uu wax ugu caddaynayo ta ugu wanaagsan buu ugu dhigi jiray dadku waa kale mustawo duwan yahay marka in badan buu isticmaali jiray in uu maqal iyo muuqaal wax ugu sheego tilmaan ku siiyo ashahru haakada wahaakada wahaakada marka waxa uu leeyahy aan idiin sheege waaga qofka soomani uu raashinka ku joojinayo salaadana lagu tukan karo iyo ka qofkii soomi lahaa uu iska cunayo salaadana aan lagu tukan karayn labadaa tilmaantood waxay kala tahay waaga dhabta ah ee salaada la tukan karaa waa ka mustaiilka ilalufuq wac intuu idhaahdo jihooyinka u kala kaca xaggaana hawd u fidaya xaggaana waqooyi u fidaya sidaa u ballaadhanaya ti kalena waxa uu la yahay buu i bahasha yayda la idhaahdo dabadeedoo kale kor buu isu qotomiyaa ogta waa beri baa laydha ama jiidhka waa fajrulkaafir isagu intuu sidaa isu taago wac uu idhaahdo oo aada sida saaruuka moodayso inuu kor u dheeraaday iftiin badan bixiyo ayaa haddana la yaro waayo madow ay ku dhacay kadibna kii kalaa ku xigaya xoogaa yarba udhexeeya tilmaanta cajiibka ah ayuu rasuulu llaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam ayuu ka bixiyey waxaan o dhan waxa ay ka faa'iido yihiin qofka salaada tukanaya ama ummadda uga mas-uulka ah ee muadinka ah in uu arrimahan nebigu u tilmaamayo aqoonna u leeyahay ilaaliyana waa inaad taqaanaa mushkiladda masaajidadeenna haysata waxaynu odhan karnaa iyaga lafdigoodii ayaan loo eegeyn dad takhasus leh takhasus hawshan uleh ama axkaamtii yaqaana ama jaamacad uga soo baxay adduunyada in badan baa la xiriya qofku haddii imaam laga dhigayna inuu kuliyatu lqur'aan ka soo baxay haddii muadin uu noqonayana inuu axkaamta aqoon u leeyahay mar walba fiqiga iyo qur-aankaynu aada u garanaya aada loo eegaa oo wasaaradahooda awqaafta siaa u kala shaambeeye waaya ma cidda udhiibaysaaba dee arrintaa u eg laakiin marar badan baa dee ciddii masjidka dhistay uun ay yidhaahdaan kanaaba isaguna meel la-a wadaadkane duubana ma koofiyadda gashane bal intaad saxaadi lahayd halkan baxaa sheekh iskaga meelowsnow markaasuu faatixadii raabsanayaa dhankuu doonana u ridayaa adaankii jajabinayaa haddaad istidhaahdo saxna wuuba kula yaabayaaba ilan isku mawjadba ka hadli maysaane marka ammaanadii maad gudanin ka loo dhiibay iyo kan u dhiibay toona ammaanadii may gudanin runtii waana wax ilaahay weydiin doono wixii ummadda ay ka kharibeen mushkilad baa inaga haysato adaankaas ma kari karaan aimadu intay isu yimaadaan haddii ay waayeen awqaaf iyo dee wasaaro dhexdhexaadiso isku hagaajiso ma kari karaan inay idhahan wargoorna subaxa lagu adaanaya oo diraasad laga sameeyo oo mar laga kulmo oo laakiin waxaa udhaxaynaya cishriin daqiiqa labaatan buu adaanku goglanaanaya waktiga suniga suniyiintu adaamaan bay shiicadu inta badan ka dambeeyaan cishriin marka in shiica joogtaad ad moodeysaa meesha marka kani adaamoka kale muddo dheer buu ka dambeynaya dee dabcan isma wada waafaqsane qaar baa seegan waktigii marka arinta waktigu aada bay u baahan tahay in macnaha taa waxaan ku keenay nebigu tilmaamaha wuxuu u bixinayaa fajriga kan iyo kan wuxuu u kala leeyahy hala eego horta marka waa inuu qofku ku dadaalaa maalin dhaaf inuu eego ama maalin walba eego oo dusha fuulo oo hoosta fuulo oo markay qoraxdu dhacayso markay soo baxayso istiwihii harkii wixii oo dhan ilaa saacadahan iyo tawqiidkan iyo waxay daba soconayaan tilmaantan uu rasuulku bixinaya sala allahu calayhi wasalam dhowrkii cishaba mar bay isbedelayaan ilaa wax dhaqdhaqaaqayo soconaya innahu yadhabu mustaiila fi lufuq jihooyinka inahu kadanabi istirxaam dabada yaygu malaa sidan dee dabada aygu uu taago ayuunba iyana kasii fiiqan tahay dabada aygunba kor waa noocayga kamide eh, waa isku faamliye yayduna kaasunbay kasii daba dheertay kor usii qotominaysa saa u soconaya markuu kadlaynayo ana alfajra fajraani alfajru kaadib wathani asaadiq wa wa sifaatuhuma mukhtalifa midna dee qofkii soomanaa wuu iska suxuuran karaya salaadiina lama tukan karayo sunno iyo faral toona subax iyo ragcadii ka horreeyey kan kalena dee waa salaaddii subax iyo sunnaheedii baa la tukan karaya wayaxilu fiihi asala wataxilu fiihi salaatu bui salaadu ay xalaaltay xataa waxaa salaadaa soo gelaya sunnihii sunnihii subaxa laftiisa waa inaanu ka hor dhicin waaga inaanu ka hor dhicin weeye ee uu ku jiro waaga laftiisa ila waa raatibatu lisalaati subx raatibata alfajri wasubx waagay la socotaa marka hadday iyada qudhigeedu ka hor dhacdo dee kuma tirsanaa intaasunbuu maaragtay shaarixuna sheegay daahirka xadiidka ku sugan wa can ibni mascuudi radia allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi asbalu lacmaal camalada oo dhan waxa ugu fadli badan oo ugu dheeraad badan asalaatu salaada ugu dheeraad badan fii wali waqtiha waqtigeeda ugu horeeye la tukado rawaahu tirmidi waalxaakim wasaxaxaahu wa asluhu fi saxiixayn xadiis saxiix ahoo aada u wanaagsan wey waxaanay jawaabtu ku timi nebiga waxaa la su-aalay ayu lcamali axabu ila allah qaala asalaatu liwaqtiha camal maxaa ugu fadli badan baa la nabi allo ha ilaahay ugu jeceliya camal oo dhan kolkaasuu ihi salaad waktigeeda la tukaday salaadba waktigeeda la tukada ah jawaabtii nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasay noqotay marka labada riwaayana way isfasirayaano riwaayadaas waxa ay leedahay saxiixayn ku sugani asalaatu liwaqtiha riwaayadana waxay leedahay asalaatu fii wali waqtiha laamkaa macnihiisu bimacnaa fii inuu yahay bayayay isfasirayaan labada riwaayo waayahay marka halkaa waxaad ka arkaysa dee dadaal baa lagu keeni karaa iyo aqoon inuu qofkii garan karo goorta awali iyo goorta awsadi iyo goorta aakhira inuu kala garan karo iyo salaadii maray gaadhiy mar aanay gaadhinba marka halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa si fadliga loo helo waa in ijtihaad jiraa oo waktigii u horeeyey la eeganaya wey waxaa kaloo ka baxaya dee fadligan inaan la helayn haddii aakhirka iyo xagga dambe lagu dhaco waxaa kaloo laga soo reebayaa buu cishaaigii oo uu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam innahu la waqtuha lowlaana shuqa calaa ummati habeenka bartamihiis iyo qeyb marka weliba inta badani tagtay dee waa kii tukadee lahaa waktigeeda fadliga badan baa kan ah fuqahadu marka ay tacriifinayeen goormaa la odhan karaa waktigii u horeeyey ee fadliga badnaa ayaa la waafaqay goormaa la odhan karaa waxay ku tilmaameen inay tahay altacjiilu fii awal waqt atta'ahub walakdu biasbaabiha min dahaaratin wa satrin qofku masalan marka uu waktigu galo hadduu u dhaqaaqo inuu xamaamka galo ama maydho ama weysaysto masjidka yimaado sunihii dukado intaa intuu ku howlan yahay waktiga bilowgiisii unbaa lagu jiraa ila diyaargalowgeedii unbuu wadaayo maa qasara muu gaboodfalin qofka marka taa laftigeeda wuxuuna lagu tirinayaa un awal wakti inuu ku jiro qofka xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu ku yidhi mararka qaarkooda la su-aala camalada maxaa ugu fadli badanna wuxuu ihi iimaanun billaahi caza wajal mararka qaarkood camalka u fadli badan waxyaaba kaleu ku sheegaa marka waxaa lagu samcinayaa hadduu yihi kanaa fadli badan hadduu yihi kanaa fadli badan midba mid ku jawaabay intuba wada fadli badayn camaladaasi waxase uu nabigu xakiim bu aha calayhi salaatu wasalaam eegayaa qofka weydiinaya ee saa'ilka ah kolba dhinaca uu u baahan yahay in laga giitiyo in laga giitiyo ee uu ka yara dhacsan yahay qofka xoog weyne wax inoo faa'iideyn kara jihaadku u sheegayaa ka salaada xaggeeda maaragtay ka yar warwareegaya salaadu u sheegayaa ka taatirka ah ee afdalulacmaal doonaya sadaqadu u sheegayaa xikmadda ayaa keenaysa sida udcuu ilaa sabiila rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana waa xikmaddii iyo waanadii wanaagsanayd marka qofkan dhinacyadii kale waa ka roonaya meel buu ka yar ciirsay halkaasu afal afdal acmaal ugu sheegaya si uu qofku ugu sii karaar qaato halkaa u xoojiyo laakiin isma tacaarudayaano iskama hor imanayaan fiihi asu-aalu can ilcilmi wa maraatibihi fi lafdaliyati wa taqdiimu lahami falahm fi lacmaal camalada fadliga badan ee aada ugu dadaali jireen asxaabta ridwaan ullahi calayhim inaguna inaynu kaga dayano ay tahay baad halkaa ka arkaysa waayo camalka fadliga badan ee ajriga badan oo qofku uu ku dadaalo waa kayfiyatun yastatiicu biha alinsaanu an yutiila cumra waa dariiqo uu ku dheerayn karo cimrigiisa qof oo camal markuu sameeyo aada u fadli badan hadduu qofku raadsado toosh ku raadiyo uu soo helo isagoo dee diinta ka qaadanayo qur-aanka iyo xadiid oo uu camalkaa fadliga badan uruursado dee cimrigiisi baa ilaahay ku dheeraynaya habeenka laylatulqadriga ayaa lagu maaragtay de intay u dhigantaa waafaqidda qofku waafaqo dee dhowr iyo siddeetan sannadood marka hadduu dhowr sannadood waafaqo dee wuxuu yahay kumayaal jir ayuu noqonayaa isagoo soddon jirba laga yaaba inuu yahay marka dariiqooyinka insaanku uu ku dheerayn karo cimrigiisa ilaahay ugu dheeraynaya ka midta ah. wa can abi maxduura radia allahu canh ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi awalu lwaqt waqtiga u horeeya oo la tukadaa ridwaan ullah waa raalli noqosho alleh wa awsatuhu raxmat ullah waqtiga dhexdiisaoo la tukadaana waa naxariis alla lagu helaa wa aakhiruhu cafwu ullah waqtiga xaggiisa dambo la tukadana cafifka ilaahay unbaa lagu helaa waa la iska kaada in waxba kuma kordhayaane akhrajahu daaraqudniy bisanadin daciifin jiddan sanad aada u liita walitirmidi min xadiidi bni cumara naxwu duuna alawsat intaa dhexdaanu ku darin wa huwa daciifun aydan axaadiistan dhowrka ahi waa axaadiis iska tamar daran kala qaadidda waktigii la kala qaaday in midna lagu helayo raali noqosho alle midna lagu helayo Ehm, naxariistiisa midna cafiskiisa lagu helayo xadiidku sidaa marka loo eego xagga sinaacada waa daciif wey farsamada cilmiga musalaxa kolka lagu miisaamo way miisaanka kolka la saaro waa daciif iyadoo dee xadiidka hore saxiixaaba aynu kusoo aragnay haddii dee camalkii ugu fadli badnaa uu yahay salaadii oo la tukanayay waktigeeda u horeeya dee dabcan naxariis iyo ridwaan raali noqosho ilahayba waa lagu heli ilahayna uu kaaga raali noqo naxariisna waad ku helaya cafisiyo intaba marka midiba midkuu kasii horeeyo waa lagu helayaa ridwaan iyo raxmad iyo cafisa se usii kala horeeyaan mid baa laga yaabaa dee in gashigu un kaaga dhaco oo deyntii lagu raaci lahaa un iyo qabsashadii camalkan lagu qabsan lahaa ay kaa hadhow markaad saacadaha u dambeeya saacadihii noocii munaafiqa lagu sifeynayay naqara arbacantii kolka ay gaadho waxaa laga hadlayaa xadiidka iyo farsamadiisa laga hadlayaa marata marka loo eego shuruudihiisa waayo dacfigiisuna kol hadday jiddan yidhaahdeen aada buu u daran yahay wey sidaa daraaddeed mustafaadaadkiisana dee kol haddii aanu noqonin maaragtay mid sugan waxa uu noqonayaa mid la iska dhigo kuwa saxiixa laga faaidaysto macno ahaanse waxaynu leenahay wuxuu ka waramayaa waa waa waa shay saxa buu sheegaya in lagu helayo fadli ilaahay in lagu helayo naxariis in lagu helayo cafif inta waktiba waktiga ka horeeya wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal nebigu waxa uhi laa salaata bacda alfajr waagu marka uu baryo salaad sunna a ah lama tukan karo ilaa sajdatayni laba ragcadood mooyaane أخرجه الخمسة إلا النسائي وفي رواية عبد الرزاق imaamka cabdirasaaq riwaayadiisii waxaa ku sugnay laa salaata salaadi ma ansaxayso ma jirto xalaal ma aha bacda uluuci lfajr intii waagu dilaacay ilaa rakcatay lfajr labada ragcadood ee subaxa mooyaane wa milhu lidaara qudniyi an camr bn caas can ibni camr bn caas waaya markuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa salaata wuxuuna udhigantaa hadalku wuxuu udhigan yahay nafy ayuu dhigan yahay laakiin nahyi dariiqadiibuu ku soconayaaoo laa tusaluu wey ha tukanina waktigaa isaga ah xadiidka waxaa laga faa'idaysanayaa annafyu lmutadaminu lilnahyi can asalaati annaafilati bacda طuluuci اlfajr ilaa rakcatay ilfajri wahumaa raatibata wahumaa raatibata salaati fajri labada ragcadoodee subax ee ka horeeya aadka u fadliga badan ee nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam fardamahaydii labyanaha ka tegina ee aanu safarka ka tegi jirin labadaa aadka u fadli badan wey labadu ka hadlaya mar haddii waagu bariyo labadaa iyo labadii subaxood dee faral lagama hadlaya sunna soo hayno labadaa ragcadood unbaa la tukan karayaa mar haddii waagu dilaaco xadiidkii hore kolkaynu soo akrino haddii dee salaadii subax xataa uu tukaday laftigeeda qof wuu soo qallayn karaa labada ragcadood ilan waa salaadii saabka lahayd wuxuu lamidta kii duurka waay adigu arrintii horeaynu hore usoo marnay ayuu xadiidku sii xoojinaya laa salaata bacda salaati alfajri xataa tadluca ashams nahaa can isalaati bacda salaati subxi xataa tadluca ashams way isxoojinayaan riwaayaadku yaxtamilu ana almualifa awrada hada alxadiid waxaa suuragala inuu sheekhu halkan u keenay xadiidkan libayaani jawaazi qadaai rakcatay alfajr iyadoo uu tilmaamayo inay bannaantay labada ragcadood in la qalayn karo bacda adaa'i fardiha fi waqti nahyi intii faralkii la gutay intii faralkiiba aada tukatay subaxii haddii masalan aad kusoo beeganto masjidkii iyadiyo jamci aqiimayo jamci loo aqiimay dee la tuko kadibna isku soo qalleen ariiqadaa inuu ukeenay baa suuragala wa can ummi salamata radia allahu canha hoostaynu ka yaro eryeynaa si uu u socon karo kitaabkuna maadaama waktigiisu uu kooban yahay marka meeshii dee u baahan in laisgar dul un baynu ka warhayn insha allah وعn أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم الcصر نبgu saلaada cصr buu tukaday uma dakala baytii fasallaa rakcatayn intuu gurigayga soo galay ayuu laba ragcadood tukaday bay leedahay saxaabiyadani fasa'altuhu waan weydiiyey waxaan ku uhi labadan ragcadoodee casarkii aad ka dambaysiisay maxay ahaayeen fa wuxuu ihi shuqiltu waxaa layga habsaamiyey oo layga dib riday can rakcatayni bacda duhri laba ragcadood duhurka kadib tukan lahaa fasallaytuhuma alaan imikaan tukaday imika ayaan dee ka gaadhsiiyaan soo qallayay bu faqultu waxaan idhi afanaqdiihimaa faqadaytuhuma alaan ilaa intaa wixii ka horeeya waa saxiix wey asalkiisuna waxa uu ku yaalaa saxiixeynka bukhaari iyo muslim xadiiska asalkiisa inuu bacda bacdacadta labada ragcadood tukaday tilmaamaya laakiin intan dambe eh, xaaskiisu nebiga calayhi salaatu wasalaam ay weydiisay ay ku tiri labada ragcadood hadday annaga naga tagaan ma soo qalaynaa sidaadoo kale ee uu yihi maya intaasi waa daciifa macnaha lama cuskan karayo sidaa darteed xadiidku wuxuu ku soconayaa asalkii horeynu soo sheegnay ahaa in salaadii sabab leh la soo qalayn karo waktigii la nahiyey salaada qolyaha qaba in aan xadiidka maaragtay caamnimadiisa khaasnimadiisa tixgelinin intan riwaayadan dambe su-aasha umu salama ayay leeyihin waxay gaadhay heer lagu daliishan karo marka xadiidkan sidiisaba tilmaamaya inuu nebigu labada ragcadood ee duhurka bacdal casar soo qaleeyey ayaa khaas ah oo isaga ku khaaso khusuusiyaadkiisa ka mid a ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam khusuusiyaadkiisay ka mid tahay isagaa yidhi yaan layga dayanin macnaa labadaa ragcadood idinkuma ma qallaynaysaan anoon baa qalleeyey wax badanoo mashquul iyo hawlaabuu ku jiraa riwaayada intan yare dambe ee uu ka muuqanayo sawir odhanaya inuu khusuusiyaadkiisa ka mid tahay intaasay leen way suganta a'imada kalena waxay leeyiin intaasi ma sugne dadkiina nebigunbay kala mid inay kaga dayanayaane salaadii sabable waktiga la nahiyey waa lasoo qalayn karaa waa kaa sheekhu ku sheega waxau hi isnaaduhu saxiixun waasluhu fi saxiixayni ilaa qowlaha afa naqdiha faqad dacafaha albayhaqi wabnu xajar fi lfatx wasaxaxaha ibnu xibaan waqaala ibnu rajab fii sharxi lbukhaari isnaaduha jayid wakadalika qaala ibnu baas intaasuu raaciyey intaa yar way jirtaa way sugantay iyo ma sugna halkaasaa maaragtay laga raacayo laakiin xadiidka intiisaa hore ee tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu soo qaleeyo waqtigaa la nahiyey sunnaha wa saxiix iyadu intaasunbuu shaarixuna saddexdaa mustafaadu ku sheegay baabu aladaani waaliqaama baabka halkan aynu aynu kasoo gudubna waktigii salaada waktidaa la sugaa wadaad lama suga bay odhan jireen soomaalidu iyo salaadba waktigeeda la tukadaa waa sax wey salaad walba in waktigeeda la ilaaliyo la garto iyada waktigeeda la sugo markaa de haddii waktigii uu baxayaan cid kale la sugin tixgelinteeday leedahay marka kaa laga soo gudbo dabcan waxaynu soo qaadanay shardigii labaad shuruudii salaada shardigii hore wuxuu ahaa dahaarada shardigii labaadna wuxuu ahaa dukhuulu lwaqt الشhرط الثاني kاn dkول الوqت iن الصلاaةa kاanت عalى المؤmiنiiنa kitاaبا mوquuta shuruudu way sii soconayaan laakiin adاanki oo isaguna iclaamkii iyo ogeysiiskii salaada ah ayaa halkan aynu ku qaadanayna aladaan miyaa mise waa aladaan ma aadaan ba mise waa adaan ayuhumaa aصaxu inagu maxaynu idhaahnaa aadaan aadaankii baa jooga bayna aadaanki waa dhegihii baa jooga markaa dhegihii xagga luqadan oo laga maarmaan inaad tixgelayso hadii kale qalab baad ku dhacaysa aadaan aladaan weeye tan imika adaan waa laga yaabaa mararka qaarkood dee in ogeysiiska ay dhinac kasoo geli karto laakiin imika tan waa aladaan wey bilqasr imika waa taa ilaahay uu tilmaama xu wa abaanu min allahi warasuulih waa iclaam min huwa ila annaas adaankuna dee runtii waa ogeysiin salaada waktigeeda in la ogeysiiyo aqiimiduna waa inay loo kacayo salaadii in la isu sheego waa mashruuc qur-aankaa sheegay waidaa naadaytum ila salaati itakhaduuha huzwa xadiidka nabigana calayhi salaatu wasalaam ammaanbu u soo jeediyey almuwaadinuuna adwalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaama dadka adaamaa fadli badnaantoodu nebigu ka warramayaaoo waxa uu leeyahy waa kuwa ugu qoor dheer qiyaamaha qoor dheeraad buu u baahan yahay qofka marka dhididku wada liqo dadka ee ninka gaaban oo dhami meel hoose uu ku hafanayo qof joog dheer oo ka mudha ayaa loo baahan yahay marka muaadinkii fadligaas uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa fardulkifaaya haddii magaalada la waayo wax ka adaamaya way wada dambaabaysa maasha alla magaalooyinka waaweyn waa wanaagsan yihin laakiin tuulooyinka inkaale kaga dhacday xagga ah way midhiiqiyaanuun siday u qayilayaanunbaa midhmidhka tukadaana marun marunbuu yaro galaa masaajidka mid kalea weydaaranaya say jamac isu helaan ay u adaamaan ay salaadaa u ogaan ma jirto dhib haysta weeye aryaafta iyo dadkeena ku nool tuulooyinka oo runtii in laga badbaadiye ay ti nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu ah, duulimaad ku jiro kambalka u dega magaalo u dhagaysan jiray bal in ka bixiyin kale marka haddii laga adaamo waa daarulislaam haddii kalena waa daarul kufriga waa lagu hilaacinaya meelo badan baa markaa la weerari lahaa oo aan laga edaamayn kolkaa waa inaan laga tegin adaankii lala yimaadaa wyajibu aladaan waliqaamatu cala rijaal lima rawa lbahaqiy wadacafahu can asma bintu yaziid ana nabiya qaala laysa cala nisaai adaan walaa iqaama waa daciif xadiidkaas dumarku waxay u cibaadaysanayaan siduu raggu u cibaadaysanayo waxay u tukanayaan siduu raggu u tukanayo ilaa wixii daliil khaas ahaantooda u sheega mooyaane daliilkaasina waa inuu daliil sugan yahay daliil sugan oo saxiix iyo xasan mid unahoo la daliishan karo wixii uu tilmaamo dumarku inay gaar u leeyihiin sida dee tasbiixdii iyo tasfiiqdii oo kale xadiidku uu kala saarayo intaa mooyaane intii kale waa iskaga mid marka way adaami doonaan hoos ba udhigi xukmu istibdaal iladani bilistiwaanaat waxuna istiwaanaadkaasi waxa weeyaan ah, waxaan yaryarka ahee laga yeedhiyo une malaatii masar berigii dhaweyto sheegeysay way iyo urduniyeen markii ay masaajid hakin kari waayeen ama ay ka shakiyeen inay raad yax kasoo yaro baxaan iyo arrimahooda waxay ixtiwaabay jecel inay ku sameeyaan adaanka hala mideeya waa kuwii mar yidhi oo haddii la doono systemkan combuteriska lagu sameeyo cajalad loo wada geliya wax adaanahoo masaajid oo dhan intoo la wada xido adigu waa lagu diido dadkii way ku qayliyeene marka in qalab lagu isticmaalo qalabkan laga niiqniiqsiiyo marka heesaha iyo waxaa la tumaye muusiqiyadiiy waxaa in lagu isticmaalo maaha buu kuleeyahy laakiin raaficu sawt dee qalabkan mukabiraadka ah aynu isticmaalayno isagu waa sax buui walaysa hada min albidac bidcana ma aha fa ina albidcata hiya ariiqat lmuxdathatu fi ddiin marka tani waa iska wanaagsanta adaankiiyo meel dheer la gaadhsiinayo wey marka siduu uga hadlaya waxa wey adaanka sababta uu ku yimid adaankeena iminka aynu hayno cidda weliga ilaahay awliyada ka mid ah ee alla inoogu soo ilhaamiyey iyo adaankaa xaqiiqadiisa waxa uu ka kooban yahay in laynoo laqimo adaanka iyo aqiimiddu waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo riwaayooyinka adaanka ku soo arooray inaanay midaysnayne ay qaarba si u dhigeen inkastoo kala raajixsan yihin riwaayooyinku siyaabahaasuu uga hadlaya adaanka iyo goorta loo adaami karo salaada subaxoo dee iyadu lama adaanlay can cabdillaahi ibnu zayd ibni cabdirabihi radia allahu canhu qaal daafa bi wa ana naaim anigoo hurdo waxa ila wareegay buuri rajulu nin nin baa i kaxeeyayoo anigoo hurda ila wareegay faqaala markaasaa wuxuu ihi taquulu waxaad odhanaysa allaahu akbar allaahu akbar fadakara aladaan adaankii buu wada dhameeyey kii ii akriyaya casarka ii dhigaya anoo hurdaa aadaankii oo dhan buu igu akriyey bu bitardiici takbiir iyadoo allaahu akbartu ay afarta allaahu akbar allaahu akbar waa laba allaahu akbar allaahu akbar waa labo kale tarbiic waa caynka afar bikayri tarjiic oo aan tarjiicna ku celcelinna aanay lahayn oo tarjiicaasi waxa weeye markuu qofku allahu akbar allahu akbar kor u qaado allahu akbar allahu akbarna inuu hoosu yaro dhigo taa hoose iyadoon wadanin adaanka saasuu igu dhigay waliqaamata furaada aqiimidiina wuu ii laqimo wuu ii akriyey furaada iyadoo halhal ah kelmad kelmada ilaa qad qaamat isalaa ereygaa mooyaane oo dee waa lagu laba celinaya qaala wuxuu uhi falamaa asbaxtu markii aan waa ataytu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan u imi faqaala markaasaa wuxuu ihi inaha la ru'yaa xaq waa ru'yo xaqa kaasaynu qaadanay arrintuna dee waxa ay ku timid waa kii nebigu kala tashaday calayhi salaatu wasalaam asxaabta waar salaadii dadkii dee ballaadhaya in waxa la doonaya inaynu u aadaane maxaynu isugu yeedhnaa qola waxay sheegtay naaquus bahalkii dawankii qolo kale caroogii qola waxbay sheegeen wixii yuhuudi iyo kristankii ay isticmaali jireen iyo majuusa iyo ila kuwaasaa cibaadaysan jiro la arki jire marka intiiba waa la iska soo taagay leanna islaamku waa diin namuudajiyo tusaale ah oo mustaqila ah, oo aan tabaciyada aqbalayn iyo daba socodka ee isaga in lagu daydaysa waa diin naasikoo diinihii hore nasakday oo mustaqil oo cagaheeda ku taagan oo lagu dayanayo dadka muslimiinta iyo diinta marka intii kale o dhan waa laga wada shaacay la diiday laakiin asxaabigan oo weli ilaahaya ayaa manaamkan kusoo lagu soo akriyay adaamkan oo alla kusoo ilhaamiyey rasuulku soo gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam iyo adaanki iyo aqiimiduba siday ahaayeen asxaabta qaar kalena noocan ay u arkeen tiibuu u saxeexay nebiguna calayhi salaatu wasalaam oo la hergeliyey marka sidaa imika aynu u adaano akbartu afar tahay oo aqiimiduna mid mid tahay qad qaamati mooyaane sidaasa la aragtiyey bu sidaasuna nabigu ku sugay calayhi salaatu wasalaam marka riwaayadani waxay sheegaysaa bikayri tarjiic riwaayoyin kaleo tarjiica sheegaya way jiraan oo markuu imaamku allahu akbar allahu akbar markuu kor u qaado hoosu yaro dhigaya allahu akbar allahu akbar tarjiicu taasuu noqonaya marka taa may lahayn hoos udhigaa mawjadaa hoose laga hadlayo may lahayna taas harun bay alxadiid akhrajahu axmed waabu daauud wasaxaaxahu tirmidi wabnu khusayma wazaada axmed fii aakhiri qisati qowli bilaal radia allahu canhu fii aadaani alfaajir aadaankii subax markuu bilaalo aadaamayo waxa uu ku daray asalaatu khayru min annawm salaada subaxuna intaasay la dheeraata walibni khusaymata can anasi radia allahu canhu qaala anasna wuxuu yihi min asunati waxaa ka mida ah idaa qaala almuadinu fi lfajr salaada subax markuu muadinku yidhaahdo xaya cala alfalaax ereygaa markau idhaahdo qaala inuu idhaahdo asalaatu khayru min annawm inuu ereygaa idhaahdo jumladaa ayaa subaxii lagu daraya waaya marka bilaal qisadiisa waa maaragtay adaankii bilaal bay ku jirtay anas ibnu malikna min asunati buu ihi saxaabiguna hadduu ihahdo min asunati waxa weeyaan xadiidkaasi marfuuc yahay fi lisilaax waxyaabaha tusinaya inuu xadiidku marfuuc yahay ayay ka tahay ereyga ah min asunati kunaa fii cahdi rasuuli illaahi kaana alamru kada fii cahdi rasuuli sala allahu calayhi wasalam marka sheekhu wuxuu isticmaalayaa dariiqo googoyn ah sidao horeba kugu soo sheegay axaadiidta inuu kuusoo gaagaabiyo oo shay bisil oo si dhaqsaad sandhaalka u dari karto ood u cuni karto uu ku noqdo halkii riwaayooyin dhaadheer kelmadan ay kaa dhex geli lahayd isagoo u eegaya jaaniskana ku siinaya inta laysku kabkabayo marka adaankii saasuu u soconayaa salaadii subaxna intaasaa lagu daraya inahan kale waana caliyan waliyullahi waxaan kale maaragtay ku dardaraa shiicadu iyadu waa wax liita weeye o aan maaragtay sunnihii ahayn ziyaadaadkay kordhiyeen wey haya calaa khayrna camal baan malay inay iyana ku dari jireen taa iyo cali waliyullah iyo kuwaas shiicada iska wadato khuraafaadkooday ka mid adugu waa hadal kale ma adaanka horaa lagu darayaa mise adaanka dambe iyadu khilaaf waa ku jira laakiin labadabaa lagu daraya labada adaanba waata arrinta albaani aada uga yaro hadlu ihahdo ka horey ku jirtaabaan mooday inuu odhan jiray intan dambe asalaatu khayru min annoom waaya waa saxiix in sugan weeye asxaabta uu kala tushaday nabigu calayhi salaatu wasalaam sidii la isku ogeysiin lahaa asxaabigana ay lahayn uu ku ogeysiiyey manaamkiisii waana laga qaatay xadiidku waxa uu tusinayaa calaa mashruuciyati aladaan liducaai alghaa'ibiina ila salaati fi lmasaajid si loogu yeedho dadkii maqnaa ficlanna dee kolka dadkii loo yeedho waa in lagu xisaabtamo inay soo gaari karaan inay soo gaari karaan waa in lagu xisaabtamo oo markii loo yeedhay haddii la weydaarto dee hawsheeday leedahay walaha inaga dee cishaayigan aynu isku daba qabanayno dee in badan baynu madaha soo fadhinay oo iska duruufunbaa dee keentee dadkiibay maaragtay waktigu kusii dheeraanaya sida qaalibka ah marka loo yeedho waa in waktigu qofku kasoo maydhan karo kasoo weysiisan karo xamaamka ka geli karo intaa in la sugo ayaa wanaagsan oo sida masaajidyadeenu caamatan ay u badan yihiina shan diriruun in la sugo oo marka uu qofkii soo dhaqaaqaba aanu soo gaarayn waa laga fiican yahay alafdalu tarku tarjiic aladi huwa lityaanu bishahaadatayn bisawtin munkhafid uma icaadatuhumaa bisawtin caali meesha tarjiicu uu ka suuroobayaana adaanko dhan ma wadahay waa tawxiidka labada kelmadood ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxameda rasul labada hoosu dhigooda wey garacaan baynu ka dhigna waaya munaasabatu hadi ljumlati lihada alwaqt kelmadan waxaa loogu dooray subax waa macruuf inuu shaydaanku qofka abwaasha sii dabcinayo oo xagga hurdada iyo jiifka usii hayo oo uu leeya urqud alayka laylan calayka laylun dawiil iska jiif wali habeenkuu dheeri adaanku waa kii hore wakti haysataa iska soo yaro go oo iska yaro xejiso waxaasu akriaya marka qofkii aada loo baraarujiya asalaatu khayru min annoom hurdada aad ku jirto salaadanaa ka khayr badan oo sahaydaadii dhab tahayda dakr اcلmاء في xikmaة اأdاn arبcaة أشyاء idhاar شicاar اإسlاm kalimaة التwxيid alإعlاam bduخuل وqti الصلاة الducاء ilى الجamاعة kuwaasoo dhamiba waxa ay ka mid yihiin faa'iidooyinka macnaha shicaarka islaamka in la muujiyo kelmadii tawxiidka meesha laga adaanayo ee runtii adaanku isu yeedhayo waxa weeyaan qofka maaragtay waa damiirkiisa diiniga ahay ma aada u sarreeyo wuu ku istiraaxayaa runtii wuu ku istiraaxaya dee qofka maanta galbeedkaga iyo meelahan laga xanaaqayaba adaanka la ingiriiskuba waa kii toogtay kii inaga sheekhii adaamaya u ka seexan waayey wuu nagu qaylinaya bui subax walba dabeedna wuu kasoo jaray dhulku ugu soo tuuray mushkilada gumaysigu leeyahy marka qofka ka yimaado dabadaha iyo meelaan adaan ka jirin oo dee uu meel yar un kulli ku adaamayo tukanayay wuu ku istaraxaya runtii nicmooyinka waaweyn bay kamid tahy wadamada aasiyaanka hindiya iyo bakistan iyo waxay sameeyaan wax aada ay ugu tartamaan masaajidadoodu adaanka iyo xoogiisa marka minaaradan dheer ayaa waxaa lagu wareejinayaa toban sabeecadood afarta cuday leedahay mid walba laba afar baa lagu nabaya markaasaa warshaduhu aamusayaan marka aadaanaan masaajkii labada minaarood lahaa min tobanka ay lahaayeen marka lagu dhufto aadaankiisa warshadihii guuxayeyba ayaa aamusaya marka xaqiiqatan waa shicaar weyn oo laga garan karo meeshan in diintii aloosan tahay oo salaadii iyo jamaceedii hagaagsan yahay oo qofku ku raaxaysanayo arrintaasi arrin berigii hore aada uga duwalal maaragtay khaliijii uu aada uga muuqatay ahayd qirada iyo aqiimidda iyo adaankada inay ahaayeen wax aada u muuqdo oo aan qarsoonayn laakiin durbo gaalada iyo neef neefsigooda sunta ay kusoo neefayaan waxay gaadhay in ku aqiimidii meelaha qaar laga daayaba masaajidada adaankii waa lagu adaamaya laakiin sameecadii kore aqiimidii maleh waa laga daayay maalaadkiibaan filaynahay iyo qiradiiba tiradan iminka innaga ka baxaysa samaacadda kore kama baxayso waa la joojinaya daakili baa laga dhigaya dee ka sarena u go-y markaa halkaasa ayaa laisla marayaa dadkii siay diintii uga sii socdaa runtii mushkilad weyn weyn dakara alculamaau akhlaaq almuadiniin alatii minha aar muadiniintu aada ha u dhegeystiya waxa uhi halkaa culimadu waxay sheegaan bu uri qaladaad ay leeyihiin muaadiniintu ay ka mid tahay buui lhamzati fi ashhad liyahruja ila listifhaam waxay dhacdaaday inay ashhadu ay alifkeedaa jiidaan ashhadu ay dhahdaan marka istifhaam bay noqonaysaa iyo su-aal oo qiritaankii aad qiraysayba su-aal baa gelaysa waxa labaadoo qalada buuhi madulbaai min akbar fayanqalib lmacnaa ilaa jamci kabar wahuwa iblu iblugu malaa durbaanadan waxan la tumo ahayo allahu akbar hadduu qofku idhaahdo wax kalay soo baxaysaaba buu durbaanada la garaaciya waxaas alwaqfu calaa ilaah wayabtadi ila allah inuu kala jaro laa ilaaha ila allah inuu kala jaro maaha waa inu xidhiiriya idqaamu daali fi ra min muxamadan rasuulu llah mal taa waxaan u inay iyadu ku noqosho u baahantay atanwiin bacdaha ra xukmuhaye alidqaam soomuhayn ashhadu أن محمد rasuulu mala dee idqaamkaa waxaan umalaynaya inu isagu sheekh ya a in iyadana lagu idqaamo oo aan laga tegin dee weeye kolkaa in la idhaha markaa dee siduu uga tegi karaa marka ashhadu ana muxammada rasuulullah minuu yidhaa miya allaa yandiqa bilhaai min asala fayabqa ducaa ila annaar haadaa ku jirta asala hadduu qofkii ka tago wax kale soo baxaysaa buuri asalaatu waa tan aynu tukanayna asalaa biduuniha tusama annaar ayaa la yidhaha buuri faya cala asalaa un hadduu dhahdo haadaa ka tago war naarta u kaalayaay buu macnaheedu soo baxaya subxaana allah khatar cadiim xaya cala asalaa buuri xaya cala asalaa marka ah, fayabqa ducaau ila annaar ayay noqonaysa manihii saas yusbixu macna kada soo baxayna waanu idhahda xaya cala asalaa waanu haadaa ku dhawaaqa alwuquuf cala akhiri lkalima bixaraka iyaduna khalabaadkay ka tahay inuu maaragtay kelmadda isugu taago ah, xarakadeeda oo maaragtay waxaa la yidhahdaa laa yuuqafu bimutaxarikin kama laa yubda'u bisaakin sidaan loogu bilaabi karaynin shay saakina ah, shay mutaxarigana la taago xaya cala asalaati xaya cala asalaati maaha la adigu almuhim waa inu qofku iga dhagaysta aadaanka qof aqoon loo mujawida cilmiga tajwiidka yaqaana waa inu iga dhagayso dabeedna loo xariiqa ya ilan waxaan yaro qofku wax ku cunayu ku shaqaysanayaba tan diinbaabu ku helaya iyo ajriye wuxuu dhahdaa intaasoo siminaar buu qofku sii maraa soo maha iyo intaasoo workshop si uu isu giijiyo waa inuu iska saxaa qofka wacan abi maxduura radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nebigu callamahu ladaan adaankuu baray ninkan fadakara fiihi atarjiic tarjiicuu ku sheegay tarjiicna soo aragna labada kelmadood tarjiijka la celceliyo akhrajahu muslim ayaa wariyey walaakin dakara takbiira fii awalihi maratayni faqad takbiirta ayuunba halkii afar ay ka ahay riwaayadana laba ay ka dhigtay wa rawaahu lkhamsatu shantii sheekhba way wariyeen oo aada garan labada sheekh ka hadhanaayeen fadakaruuhu murabacan waxa ay sheegeen iyadoo takbiirtu afar tahay waaya riwaayada abi maxduura waxay tilmaamaysaa inuu nebigu baray adaanka calayhi salaatu wasalaam marka tarjiicu wuu ku jiraa allahu akbarta horena labay ahayd allahu akbar allahu akbar laba ayuunbay ahayd labadii kalea ka maqan tarjiicuna wuu ku jiray iyada laakiin marka labada sheekh muslim iyo bukhaari inta kasoo hadhay shanta sheekha kale iyaga riwaayada ay warinayaan waa murabaca afartiibay leedahay waa muwaadiniintii nabiga caleyhi salaatu wasalaam maka u aadaamaya ahaa ninkani waxaynu ka faaidaysana saynu markii dhaweydba soo baraarugsinayna mashruuciyatu tacliimi aladaani liljaahili bihi qofka wax khalkhaldaya adaanka ama dee bilaabaya muaadin ka dhigayna in la baro aqoon uu leeyahy iyo aada u wanaagsan oo inuu codkiisuna fiican iyo dheer yahayna ayaa maaragtay laga faa'idaysanaya halkan in adaankii la baro macnaha in adaankii la baro iyo hadduu khaldan yahayba in la toosiyo laakiin da usluubka ugu wanaagsan loo toosiyo waxaa la yidhaha annasiixatu fi lmalai fadiixa in bulshada dhexdeeda qofka looga naseexeeyo waa fadeexad waarninow eedaanka agaaji inaanad odhan halkaa waa jajabisee dee haddaa saa tidhahdo arrin maha taas meel gaara intaad qofkii la yaro tagta halkaa ma kula tahay inay saa u yar maroorto ood saa u toosiso ab yar naseexaa wanaagsan xadiidkani tarjiicuu sheegay xadiidka laakiin adaankii bilaal iyo cabdilahay kuma soo aroorin sidaa darteed waxaa desa ibnu taymiba uu tilmaamaya haddii axaadiista wada sugan ay ku soo aroorto siyaabo kala duwan intaba in la maraa wanaagsan mararka qaarkood haddii aanay dee khalkhal abuuraynin daanay khalkhal keeni karaynin oo dadku dee laysku qabsanaynin oon lagu dawakayn haddii lagu dhaado afartii allahu akbaroodba laba goost waa naga ta waxba noo adaaminay eh. <laughs> sidii kii sheekh maxmed yaraa goostay bu afartii ragcadood laba wallahi inaan afar ka dhigin lix ka dhigi bu jumcadii in reer miyaa soo dhaalacayo markaasuu i waa duhurku afar buu ahaa labadii kale xaggay mareen dee mid ku bacaynayay baa yidhi sheekhaa laba goostay <laughs> subxaana allah dee muxuu goosanayaa nagamay dhaxayna dee waabaan kordhin doona anaguna marka haddii aanay mushkilad abuurayn haddii wax lagu kordhinaya in la wacyigelin baa ka horeysa tallaabadii la qaadayo in la wacyigeliyo la wacyigeliyo la wayi markay dadku isla qabsadaan in lahaa sidaas way kusoo aratay saas way kusoo aratay bal la socda mararka qaarkood si aynu sunnaha u saasaynu odhan doonaa la socda inuu qofku ogeysiiyo istixbaabu an yakuuna almuadinu xasana sawti jamiila aladaa waa inuu si qurux badan u adaami karo si qurux badanna makaarijta xuruufta u saari karayo tarjiicaasina waa jiraa waaya in yar bay isku khilaafsan yihiin adaanka cabdilaahi iyo bilaal oo dhan ka soo jeeda iyo abi maxduur oo dhan ah abi maxduuro waa reer quraysheed buu ahaa bal halka nebigu uu kasoo helay kaana bacda alfatxi maca sibyaani maka yaxkuuna ladaana istihzaan fasamicahu nabiyu sala allahu calayh wasalam faacjabahu sawtu fadacaahu wa callamahu aladaan fakana muaadina ahli maka wa bilaalu muadin ahli madiina markii maka la furay dhalinyaradii yaryarayd dee diintii soo korodhay iyo khayrkii baahay isu baxay ku faraxsanaa buu ahaa marka iyagoo dhexdooda ciyaalku ka adaamaya ayuu maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana ka yar buu si gaara uga dhex qabtay inuu mawhibo u leeyahay oo cod qurux badan uu leeyahayo uu maaragtay si fiican ugu yeedhin karayo dabeetana wuu u yeelay markaasuu adaankii baray u toostoosiyey shaqadii buu dhiibay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka qofka mawhibo leh in laga faa'iideeyo weeyo aan la cadilin <clears throat> وعn أنس رضي الله عنه qاala umira بilاal an yشفca الأdاna bilaal waxaa la faray inuu laba labo ka dhigo adaanka وayu'tira الإqاamaةa lafdiga aqiimidana inuu mid mid ka dhigo ila اqاama ila اlإqاama qad qaamat الصلاة mooyaane yaعni ila qad qaamat الصلاة mutafaq عalayh walam ydkur muslimu alاstinaa istinahan dambe muu sheegin iqaamada ah walinasaa-i amara anabiyu bilaalan halka horena maxay ahayd umira macnaa majhuulkaasu musame ka dhigay waxaase dee iyaduna ku jirta tarbiic inaad ka warhayso iyadana allahu akbar adaankii waxaa la faray in tashfiic lagu sameeyo marka tashfiicii si tarbiicii si kolka loo eego isaguna waa iska wuxuu soo gelayaa shafcigan unbuu iska soo gelaya ilaa waa labadiiba mid bay isku xisaabeen labadii kalena mid marka qaybtii tashfiicee lamaanaynta soo galaya marka ehm, aqiimidu iyada waa midmad allahu akbar allahu akbar allahu akbar insaa loo sii wado iyada laftigeeda allahu akbar taas iyadana labay noqonaysaa oo dee waa tii hore barhkeedu waaya marka xadiidkan isagana mustafaadaadkiisa inuu marfuuc yahay waad ka faa'idaysatay oo nabiga loo rafciyo calayhi salaatu wasalaam xadiidku kii horunbuu sii kabayaa inu horaa usoo marnay qad qaamat salaa iyada waa lagu celin doonaa liannaha almaqsuudu min aliqaamati fasaara lihadihi ljumlati maziidu cinaayatin wahtimaam dadkaa laleeyahy war salaadii way malaa iskusoo ergaabsadeen goormaa lagu kacaya ma qad qaamat isalaa mise markay aqiimida la dhameeyo labadaa qowl bay culimada u badnaayeen qaar ila qad qaamat isalaa baa lagu kacayaa iyo qolole waxaa maaragtay lagu kacaya marka aqiimidda la dhameeyo maadaamuu nebigui kolkan soo baxo un maaragtay loo kaco taasi waa mawduuc kale wallahu subxaana wa tacaala aclam